alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kaiira xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can sahl bni sacdin radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaal sahl bni sacdin asaacidi ayaa bukhaariiyo muslim ka soo wariyeen abulcabaas baa la odhan jiray kunyadiisa asxaabta nebigana cid abulcabaas lagu kunyeyn jiray laba saxaabi qura jira waa sahl ibnu sacdin iyo cabdullahi bni cabaas laa aalisa lahumaa bay yidhahdeen culammadu mid saddexeeye ma leh mid kaloo kunyada abulcabaas leh ma jirin oo saxaabada ka mida ah. can inabiyi sal allahu aleyh wasalam qaal ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan jannada waxaa ku sugan albaab rayaan la yidhaahdo yadkhulu minhu asaa'imuuna yowma alqiyaama dadka sooman baa ka gelaya albaabkaas ee maalinta qiyaame jannaday ka gelayaan minhu wuxuu noqonayaa albaabka yani rayaanka la yidhahdo u noqonaya laa yadkhulu minhu axadun hayruhum laa yadkhulu minhu albaabkaa ka geli maayo axadun cidi ka geli mayso ciddaasoo hayruhum yaga aan ahayn ay mughaayirun lahum oo hayr markaa maadaama macrifo loo idaafeeyey maxaa axad looga sifeeyey soo tii la odhan jiray macrifada lagama sifeeye nakiro ya oo waxa weeye nactigu mancuudku raacaya tankiirka iyo tacriifkaba ka raacaya waxaa la odhanaya laga jawaabayaa hayr baa waxay tahay mutawaqila fi tankiir waxay aad ugu yani markaa u dhex gashan tahay oo ugu xeel dheer tahay nakiranimada saas aawadeed macrifo ma aha ee waa nakiro ya waa nakiro weeye marka ciddii la sheegaba waa cid ka duwan marka saas aawadeed waxay noqonaysaa nakiro nakira in lagu sifeeyey noqonaysa yuqaalu ayna asaa'imuun waxaa la odhanayaa xaggay jiraan kuwii soomanaa fayaquumuuna markaasay kacayaan laa yadkhulu minhu axadun hayruhum markaasay deed gelayaan baa markaa qarsoon albaabkii jannaday gelayaan ee rayaan laa yadkhulu minhu axadun hayruhum ma gelaayo axad yaga ka soo hadhay geli maayo fa idaa dakhaluu markay galaan jannadii oo albaabkaa ka galaan ughliqa albaabka waa la xidhaa falam yadkhul minhu axadun cidi kama gasho yacni cid kaloo iyaga ka soo hadhay kama soo gasho muttafaqun calayhi bukhaari bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay oo labaduba soo wariyeen hadalka laa yadkhulu minhu axadun hayruhum celcelinta la soo celceliyey waa tawkiid la adkaynayo weeye waxaana laga qaadanayaa albaabkaas dadka soomani ka gelayaan cid kale kama gelayso waxaana ziyaado soo aroortay sunanka qaarkood ay soo wariyeen man dakhalahu lam yadma abada kii ka gala albaabkaa weligii ma harraado iyadoo jannadaba u da ayna oolin haddana waa uun ziyaado ahaan u tawdiixaan baa loogu sii daray oo ilaa jannada cid ku harraaddaa ma jirto xawdka nebiga iyo darka nebiga cidda ka cabtaa lam yadma' bacdahu abada weligii ma harraado xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam maa min cabdin yasuumu yowman fii sabiili illahi ila baacada allahu bidalika alyowmi wajhahu can innaari sabciina khariifa maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo yasuumu yowman maalin soomaya fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaada ku soomaaya oo jihaadna ku sugan haddana waxa weeye sooman ilaa baacada allahu bidalika alyowmi wajhahu can innaar inuu ilaahay ka fogeeyo mooyaane bidalika alyowmi maalintaas sababtiisa soonka maalinta ay bisawmi dalika alyowmi maalintaas soonka uu soomay inuu kaga fogeeyo sababtiisa mooyaane ba'du waa sababiyo wajhahu wejigiisa ka fogeeyo can innaari naarta xaggeeda ka fogeeyo sabciina khariifan toddobaatan dayrood uu ka fogeeyo yacni masaafo toddobaatan dayrood la socdo inuu wejigiisa ilaahay naarta ka dheereeyo mooyaane yacni ruux kastoo yacni ilaahay darti u sooma wejigiisa naarta waa laga fogeeyaa oo masaafo toddobaatan sano loo socdo ayaa markaa wejigiisa naarta loo jirsiiyey aad iyo aad baa looga fogeeya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa laga qaadanayaa fadliga soonku leeyaha laga qaadanayaa iyo inuu ruuxii naarta in laga fogeeyo u sababaayo ayaa laga qaadanaya saasaa laga qaadanaya fii sabiili illaahi culamada qaar waxay u fasirayaan ay fii sabiili taacatihi waddada daacada ilaahay marka ikhlaas inuu u soomayo ilaahay dartii ayay ku fasirayaan bacdu ahlicilmina waxay u fasirayaan jihaadkii isagoo ku jira ayuu wuxuu kulminayaa jihaad iyo soon oo waana jihaadkiina waa ku jiraa waana sooman yahay waana sooman yahay waayo waxay yidhahdeen fii sabiili illahi haddii la itlaaqo waxay ku dhacdaa jihaadka haddaan jihaad looga jeedin waxay u baahan tahay qariino raacda ayay u baahan tahay xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbih nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man saama ramadaana ku kastoo sooma ramadaan iimaanan waxtisaaban iimaan daraaddii ilaahay uu rumaynayo aawadeed u sooma waxtisaaban iyo niyaysad uu ajar niyeysanaayo oo ajar gurubsanaayo aawadeed u sooma gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaraa loo dhaafaa oo min dembihi yacni dembigiisa ahaadaa loo dhaafaa dembigiisa wixii hormaray ayaa loo dhaafaa iimaanan waxaa bannaan mafcuulu lahu iimaanan waxtisaaban waxaa bannaan mafcuulu lahu labadaba inaad ka dhigto ay liiimaanin waxtisaabin waxa kaloo bannaan xaal inaad ka dhigto aad tidhahdo mu'minan xaal uu rumaynaayo wa muxtasiban iyo xaal uu ajar niyeysanaayo sooma labada wejina waxaa sii fiican mafcuul lahugaa sii fiican wa masdaru munakarun xaalan yaqac bikaratin ka bakhtatan zaydun alac culammadu waxay ahay maca kasratihi masdar nakiri inuu xaal noqdaa haba fara badnaadee maca kasratihi laysa biqiyaas haba badnaadee qiyaas maaha waa samaaci marka dee tan waa qiyaasi marka ta kalea sii fiican laakiin iyaduna bannaan waxaa laga qaadanayaa ruuxii markaa ilaahay darti u sooma oo muumin ah oo iimaan iyo ikhlaas iyo ajarniyaysad soonkaa ramadaan uga dhacay dembi dhaaf inuu ku helayo dembigiisii horreeyaa lagu dhaafaya dembigiisii horreeyaa soonkaa lagu dhaafaya yaa gufira lahu maa taqadama min dembih marka fadliga soonka ramadaan leeyahaa laga qaadanayo dembidhaaf in lagu helayana waa laga qaadanaya ina alxasanaatu yudhibna asayi'aat waa xasanaadkii dembiyada tegsiinaya soonku ka mid yahay marka dembiyada lagu dhaafaayo jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa sakaa'iru dunuub waa dembiyada kuwooda yaryar ama dembiyada waaweyni waxay u baahan yihiin laabudda lahu min tawba towbad baa lagama maarmaan ya marka xadiiskii waa kii sheegaya muslim soo wariyey ida ijtunibat alkabaa'ir iyo maa lam tuqsha alkabaa'ir waxyaalihii markaa dembiyada ahaa ee lagu dhaafaayey yacni xasanaadka iyo wanaagyada lala yimaado waxaa laynoogu sheegay in laga reebay dembiyadii kabaa'irtee waaweynayd marka dembiyada waaweyn waa in laga toobad keena ilaaba ilaa xadiidka kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo soddon wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyre radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulka ilaahay uu yidhi idaa jaaa ramadaanu futixat abwaabu ljanna hadday ramadaan timaaddo futixat waa la furaa abwaabu ljanna albaabada jannada waa la furaa wa gulliqat waa la xidhaa abwaabu naar albaabada naartana waa la xidhaa albaabada naartana waa la xidhaa wa sufidat shayaaiin shaytaamadana waa la xidhaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa fadliga ramadaan leedahay oo marka ramadaanba soo gasho albaabadii jannadana waa la furayaa albaabada naartana waa la xidhayaa shayaadiintana waa la xidhaya xadiis kale waxaa ku soo arooray waxaa la xidhaa maradat shayaaiin shayaannada kuwooda madaxa adag baa la xidhaa shayaannada kuwooda madaxa adag ayaa la xidhaa marka waxaa jirta ghaswatu badrin waxay dhacday ramadaan bay dhacday toddobiyo tobankii ramadaan ayay dhacday waxaana ilaahay qur'aanka inoogu sheegay shaytaanku inuu la hadlay gaaladii quraysheed inuu la hadlay oo ku booriyey inay marka waxa dagaalka galaan kadibna markii dambe uu ka cararay oo yidhi allah baan ka baqayaa waxaydaan arkayn baan arkayaa sidaa uu yidhi riwaayaadka qaarkoodna waxaa lagu soo wariyey xadiis waxaa lagu soo wariyey ibliis inuu u yimi oo sidaa ku yidhi bacdu riwaayaat baa saa lagu soo wariyey marka haddii la yidhaahdo shayaadiinta kuwooda maradada baa la xidhaa dee ibliis maradadu ka mid yahay waa kuwa sii daran waa kii aabbaha shaytaannimadaba ugu ahaa marka riwaayaadka saa lagu soo wariyey tilmaamaya in marka ibliis uu ahaana culamada qaarkood waaba quweeyeenoo waxay dhahaan xadiisku laba tariiq buu leeyahay waa xasanun likhayri darajatulxasan buu soo gaadhay binasri qur'aanna shaytaan inuu ahaa baa laynoo sheegay maxaa laga jawaabaya jawaabtu waxay tahay waa in la yidhaahdo xidhitaanka shayaatiinta la xidhayo waxa markaa ay noqon kartaa fadiilo markii dambe ummadda loo kordhiyey oo xilligan hore aan jirin waa jawaab way aqbali kartaa jawaab labaad waxay aqbali kartaa in waxa weeye cidda laga xidhaya ay tahay cidda ahluliimaanka ahlulkhayrka laga xidhaya ee sharka laga xidhi maayo ee ciddii markaa wanaagsanayd ee ahluliimaana ee ahlulkhayra ayaa laga xidhayaa laakiin ciddii ahlu shar ah ee gaalo iyo wax la mid a markaa lagama xidhayo xumaantoodiina waxawey waa wataan wejiga saddexaad waxa weeye in la kuwa maradada ah ee daran baa la xidhayaa oo kuwa yaryar ee duuna daalika ah lama xidhayo sida riwaayada markaa maradatu shayaatiin laga qaadanayo haddaa maxaa lagaga jawaabayaa marka waxa weeye ibliis waxaa la odhanayaa sixada nadar baa ku suganoo culamada qaarkood dee waa ka hadlayaan haddaanu sugnaan dee ma sugnaan hadduu sugnaaday laftiisana waxaa lagu xambaarayaa inuu ibliisu min alabaalisa inuu ahaa un ibliis ibliisyada ka mida oo sida waxa weeye markaa dee dajaalladu u badan yihiin oo dajaallo badani ay jiraan laakiin dajaal weynina jiro alaaثuuna kadaabuuna dajaaluuna qariiban min alaaiin so xadisku ma tilmaamayn soddon dajaal oo beenawaasiye ah oo mid waliba nebi sheeganayo kulluhum yaddaci annahu nebiy dajaalle inay yihiin baa laga cabira xadiiska saxiixa adajaaluun marka waxa weeye dajaalladii way badan yihiin marka kanna waxaa lagu xambaarayaa hadday riwaayadu sugnaato ibliisu min alabaalisa waa yani waa mid uun shayaadiintii ka mida ah ayaa laga tilmaamaya marka macnuhu saas yadaa ayaa lagu tawjiihinaya ida jaءa ramadaanu futixat abwaab اljanna waghulliqat abwaab الnaar wasufidat الshayaaطiin riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray abwaabu araxma albaabada raxmada ayaa la furaa marka ismana diidana abwaabu aljanna iyo abwaabu araxma waayo jannada raxma waa la yidhaahdaa macna ahaan waxaa kaloo loo fasiraa camalka jannada lagu gelaayo lafteeda in la sahlaayo la furaayo oo camalkii jannada lagu gelayey uu sahlanaanayo oo sharki yaraanayo khayrkii badanayo macnahaasna waa loo tilmaamo oo loo fasiray albaabada naarta la xidhayaa bimacnaa sharkii ina in la xidhayo oo sharki yaraanayo nisbada muslimiinta iyo mu'miniinta waa laga qaadanaya dad fara badani waxyaala badan ay samayn jireen oo shara ah, waxa laga yaabaa inay yareeyaan dad aan tukan jirin baa laga yaabaa inay tukadaan dadaan daacaad la iman jirin baa laga yaaba daacaad inay la yimaadaan khayr fara badan baa dhici karta in la sameeyo ramadaantii wahaakada ahlucilmiga qaarkood waxay karaahiyeystaan waa masale kale iyadaan shahri la raacin in ramadaan keliya la yidhaahdo oo waxay yidhahaan ilaaba ilaa waa in shahri lagu daraa ramadaan keliya in la yidhaahdaa waa makruuh xadiis daciif oo kale ay u cuskadaanna waa jiraan xadiiskaasi laakiin waa daciif tilmaamaya ramadaan keliya ha odhanina xadiiskan iyo axaadiista la midka ee saxiixahi waxay caddaynayaan ramadaan keliyan shahri la socon in la odhan karo ayaa laga qaadanaya taasina waa faa'iido laga deliishanaya xadiiskan wa canhu bukhaariiyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulku yidhi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatih suumuu sooma liru'yatihi ay cinda ru'yatihi aragtida bisha a aragteen agteeda sooma laamku waa laamu tawqiit wa afdiruu afura liru'yatihi ay cinda ru'yatihi aragtida bisha a aragteen agteedana ku afura marka damiirku wuxuu u noqonaya hilaalku u noqonaya ee marna bisha la arkaya waxay tahay e hilaalu ramadaan marna waxay tahay hilaalu shawaal yani markaa saas wey e fain qubbiya calaykum hadduu idinka qarsoomo bishu fa akmiluu ciddata shacbaana alaaiin dhammaystira tirada shacbaan soddon dhammaystiroo soddonka buuxiya muttafaqun calayhi bukhaariya muslim baa isku waafaqay wa hada lafdu lbukhaariyi kanna waa lafdigii bukhaari wa fii riwaayati muslimin riwaayadda muslim waxaa ku sugnayd fain humma calaykum haddii laydinka qariyo bisha fa suumuu alaaiina yowma sooma soddon maalmood sooma yacnii gubbiya iyo humma iyo ukhmiya alfaado kala duwan baa soo aroortay xataa akhma waa la soo wariyey marka fa in gubbiya hadduu idinka qarsoomo ay khafiya calaykum hummana waxay noqonaysaa haddii marka waxa laydinka qariyo ayay noqonaysaa marka gubbiya waxaa loo fasiraya sidii macluum oo kale loo fasiraya in macluum loo bineeyo kale ayaa loo fasiraya yacni faacil loo bineeyo saasaa loo fasiraya humma laakiin waxaa loo fasirayaa muhayaru siiqa inuu yahay baa loo fasiraya yani waxaa jira alfaad yani siiqadoodu u eg tahay siiqadii mughayaru siiqaha laakiin loo fasiraayo inuu faacil u binaysan yahay walammaa suqita fii aydiihim yani waxa weeyaan lagu dhacay lo odhan maayo mogti ya yani iyaga laga tilmaamaya markay murugoodeen baa laga tilmaamaya wahaakada fabuhita aladii kafar waa la wereeriyey la odhan maayo uu wereeray baa la odhanaya marka siiqadu iyadoo ay markaa siiqadii eh, ay u eg tahay yani ficilka loo bineeyey lighayri alfaacil ayaa haddana loo fasirayaa macnaa in faacil loo bineeyo kale loo fasiraya ma habiya idiin qoran ha habiya hadday tahay waxay noqonaysaa in seeda loo daayo habiya hadduu qarsoomay waxay noqonaysaa inay markaa faacil u binaysantaho toos ay tahay saasay noqonaysa nusakha qaar waxay qorayaan habiya fain habiya calaykum hadduu korkiinna idinka qarsoomo bishu idinka qarsoomo hilaal waa mudakar fii lugati alcarab laakiin innaga af soomaaliga waxay inoo tahay mu'anas oo bisha ayaynu idhahnaa laakiin lughada carbeed waxay ku tahay mudakar bay ku tahay hilaal waan arki doonnaa allahuma ahillahu calayna xadiis baa inoo soo socda marka sidii mudakar baa yani markaa damaa'irta loogu celinayaa ama damiirka loo siinaya ama ficilka loogu tadkiirinaya wahaakada xadiidkani wuxuu tilmaamayaa bishu waxay ku sugnaanayso bishu maxay ku sugnaataa bishu waxay ku sugnaataa laba shay horta axkaamta bila ku tacalluqee ku xidhani sharcan waa bilaha qamariga ah ee bilaha shamsiga ah maaha waa bilaha laga tirinaayo dayaxa ee bilaha qoraxda laga tirinayo ma ah waxallo waxaa axkaam sharciya halkaasay ku xidhantay hadday xaj tahay hadday soon tahay hadday afraad tahay hadday ciida tahay hadday tahay maalmaha marka waxa weeye la sunneeyey in la soomo kullu daalika waxay ku xidhan tahay alshuhuuru alqamariya bilaha dayaxa loo nisbeeyey ku xidhantay laakiin bilaha qoraxda laga tirinayo kuma xidhna marka haddaba bilihii dayaxa loo nisbeeyey maxay ku sugnaanayaan waxay ku sugnaanayaan laba shay kow waxay ku sugnaanayaan soddonkoo dhammaystirma waa ku sugnaanaya waxay kaloo ku sugnaanayaan aragti ru'ya sharciya in la arko taana waa ku sugnaadaan bisha markaa qamariga ahi laba mid bay noqotaa ama sagaal iyo labaatan bay noqotaa ama soddon bay noqotaa bil qamariya oo soddon ka badani ma jirto bisha dayxa laga tirinaya koob iyo soddon male sagaal iyo labaatan wax ka yarna male waxay dhex taallaa inay sagaal iyo labaatan noqoto iyo inay markaa soddon noqoto sagaaliyo labaatanna waxaa la xisaabinayaa marka la arko ayaa la odhanaya waa sagaaliyo labaatan bay ku dhammaatay saasaa la odhanaya haddii la arki waayo soddonkaa la dhammaystiraya xadiiskanna daliil buu yahay suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatih waxaa soontaan bisha marka aragtaan agteeda sooma laamkaas waa lamu tawqiid marka aragti ku sooma weeye wa aftiruu liru'yatihi marka aragtaan agteedana afura oo soonkii marka waxa ka afuro yani ciida ciid ulfitri waa hilaalu shawaalkaasina yacni saas weeye haddii bishaa idinka qarsoonto ama laydinka qariyo waa arki weydaan ciira ha noqoto waxa idinka qarinaya daruura ha noqoto iyo wax la mida fa akmilu ciddata shacbaana alaaiin tirada shacbaan soddonka dhammaystira riwaayaadka qaar waxaa ku saaray faqduruu lahu u qadara riwaayadaas tafsiirkeedaa laysku khilaafay ijmaal bay yeelatay sheikhu waa iska daayey riwaayada waadixee cad ayuu soo qaatay oo faqduruu lahu maxaa loo jeedaa ma ku qadara markaa bishii inay bilatay oo daruuraha hoostooda ku jirto ma saasaa looga jeedaa mise waxaa looga jeedaa ku qadara markaa waa inayna bishii bilan oo soddonka dhammaystira madaahibta qaarkood baa waxay qaateen qowl odhanaaya yacni ku qadara markaysaa bishii inay bilatay ya yani ku qadara yani saasoo kale marka sida saxiixi waxay tahay waa in soddonka la dhammaystirayo waxaana laga qaadanayaa inaan la kala farqinayn in waxaweeye daruuro ay jiraan iyo wax la miday inayna jirin inaan waxba la kala saarayn aan la odhanayn markay daruuro eh, ay jiraan iyo markayna jirinaa samadu ay tahay saxwi mid bannaan ay tahay xukunku waa kala duwanaanaya oo midna waxaweeye waa la soomayaa midna waxa weeye markaa lama soomaye ee waa la sugaya tafriiqa caynkaasa ah oo marka culammada qaarkood ay mareen oo ay kala farqiyeen marka bisha la arki waayo hadday samadu saafi tahay iyo haddayna saafi ahayn ay laba xukumo kala duwan kala siiyeen xadiidkani wuxuu daliil u yahay inaan la kala farqinayn saasuu markaa daliil u yahay hadday idinka qarsoonto fa in habiya calaykum fa akmiluu ciddata shacbaana alaaiin mar layba haddii bishii la arki waayo ama daruure ha jiraan ama yaynay jirin mar layba waxa weeye in soddonka la dhammaystiraya laga qaadanaya xukum caama weeye oo wuxuu caddaynayaa inaan farqi masaladaasi aynay kala lahayn ayuu markaa caddaynaya marka bisha bilashadeeda waa sidaa soddonkaa la dhammaystiraya haddii la arki waayo wakada marka waxa weeye soonka marka laga afurayana haddii bishii shawaal la arki waayona waa saasoo kale weeye oo ka hore wuxuu ku saabsan yahay fa akmilu ciddata shacbaana alaaiina yowma ru'yadii markaas bisha soon la arkayey ee ramadaan bilashadeedii in la arki waayey ayaa riwaayada hore ku saabsantahay riwaayada dambena waxay ku saabsan tahay bishii shawaal ee soonka lagaga afurayey in la arki waayey marka fasuumuu alaaiina yowma marka mid walba asalkii baa la istisxaabaya alaslu baqaa'u maa kaana cala maa kaan asalku wuxuu yahay shaygu wuxuu ahaa inuu ku baaqi yahay oo ku sugan yahay alyaqiinu laa yazuulu bishak waa qawaacid sharciya yaqiintu shaki kuma tagto oo kuma zuusho yaqiinta la hubay maxay ahayd intaynay soon soo gelin shacbaan inay tahay baa yaqiinta iyo hubaashu ahayd shaki baa yimid talow ramadaan ma bilatay mise ma bilan yaqiintaa horaa la istisxaabayaa alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan asalku waa shaygu wuxuu ahaan jiray inuu ku baaqiya yacni saas weeye asalku waa inuu sidiisii yacni ku baaqi yahay oo ku sugan yahay saas yadaa weeye waa yahay ramadaan marka lagu jiro bishii shawaal la eegayana waa saasoo kale weeye walaslu baqaa'u maa kaana cala maa kaan haddii marka waxa weeye yaqiin lahubo bishii lagu waayo waxay noqonaysaa soonka in la istisxaabayo oo la odhanayo asalku waa in markaa soon lagu baaqi yahay marka shaki kuma tegayso marka qawaaciddaasna mawdica waa loo soo qaadanayaa oo waa ku sugantay xadiiska amarka ku saaray suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi biitifaaqi alculamaa loogama jeedo dadku inay wada arkaan lagama tilmaamayo oo lama odhanaayo qofkii arkaana ha soomo qofkaan arkinna ma soomayo marka ruux waliba inuu isagu arko ma aha markaysaga miday tahay lagama maarmaan miday tahay wey miday tahay weeyaan la odhan maayo ruux waliba inuu arkaa lagama maarmaan weeyaan la odhan maayo ee waxaa laga tilmaamaya aragti sharciga oo sharcan sugnaanaysa oo shahaadadeedu ay sugnaato haddii lagu arko yacni sooma shahaadadaasoo kale haddii lagu arkana afura ya xid shahaadadii la aqbalayo ay arkeen ee mid la shardinaya ma aha dadku inay wada arkaan ama haalibkoodu arkaan ama kala barhkood arko mid la shartinaya maaha waa tii uu tilmaamayo cabdullaahi bni cumar taraa'a annaasu alhilaala e, fa akhbartu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam anii ra'aytu fasaama wa amara annaasa bisiyaamih cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi dadka ayaa bishii eegay oo isku dayey inay arkaan dabeedna waa arki waayeen anigaa arkay buu buuhi anigoo cabdullaahi ah ayaa arkay buuhi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soomay wa amara annaasa bisiyaamih dadkana wuxuu amray bisha inay soomaan ayuu amray markaa shahaadada cabdullaahi bni cumar keliya ayaa nebigu bishii ku sugay kuna soomay dadkiina amray oo faray inay soomaan marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye shahaada qof keli ah oo lagu kalsoon yahay oo cadli ah shahaadadiisa in la aqbalayo oo bishii yacni markaa lagu sugayo aragtideedii taasaa laga qaadanaya ya bishii ramadaan bilashadeeda yacni hal ruux oo cadli ah oo lagu kalsoon yahay ayaa markaa waxa weye la aqbalaya shahaadadiisa kaasayna ku sugnaanaysa ka warran bisha bixitaankeedu iyaduna ma intaa in laeg baa mise waa ka badanaysa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen bisha shawaal iyada aragtiyeedu waa kii soonka lagaga afurayey iyadu laba markhaatay u baahan tahay culamada qaarkood yidhahdeen oo waxay yidhaahdeen dadkii waxa weye wakhtiganoo kale waxay yani laga yaabaa dee inay markaa aad u doonayaan markaa inay afuraan markaa sidaas aawadeed tuhmaa soo geli karto dadka qaarkood baa dhici karata in waxa weeye markaa tuhuma ay timaado marka in lasii yaro adkeeyo bay ku ansab tahay xadiis ay cuskadeenna waa jiraan calaa kulli xaal laakiin culamada qaarkood waxay mareen in waxa weeye sida markaa bilashada bishu ay bilanayso ramadaan in markaa qof keliya ay ugu sugnaato bixitaankeeduna inuu qof keliya aragtidiis inay ku sugnaanayso ahlucilmiga qaarkood saasay mareen oo waxay yidhahen wa baabulikhbaar marka baabulikhbaar maadaamay tahay labada mid walba yacni waa la aqbalayaa khabarkeeda waa la aqbalayaa laakiin ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa in markaa bisha ramadaan bixitaankay baxayso shawaal ay soo gelayso iyada markaa laba ayay shardiyeen su-aashu waxay ku saabsan tahay mataalic ma la eegayaa yacni beledada kala duwan mise lama eegaayo kolley masaladaa khilaaf badan baa ku jira oo ahlucilmigu aad iyo aad ay isugu khilaafaan aqwaal badan baana ku jirta Eh, oo madaahibtu ay ku kala duwan yihiin laga yaabo madhabka keliya inuu markaa leeyahay intaasoo qowl ka yacni marka hore matla la ictibaarinaya mise lama ictibaarinayo haddii laha waa la ictibaarinaya intee baa la ictibaarinayaa masaafe intee laeg ma beled iyo ka beled oo beled walba gaarkiisaa loo eegayaa mise waxa weeye markaa wax intaa ka yar baa laga tilmaamayaa culamada qaarkood ay ku xoogaa ku talax tageenba oo ay yidhaahdeen marka masaafatulqasri ayaa laga eegayaa markaa sidaa ay yidhaahdeen culamada qaarkoodna waxa waxay mataalic markaa lama eegaayo mataalic yacni markaa lama eegayo marka kolley waa masalo khilaaf badani ku sugan yahay xadiis baa jira soo arooray oo ku sugan saxiixa in xadiis ibni cabbaas oo tilmaamaya eh, asxaabtii nebigu sala allahu aleyh wasalam wakhtigoodii inay bil kala soomeen oo reer shaam iyo reer xijaaz laba maalmood bay markaysaga kala soomeen oo markaa waxa laba maalmood isku xiga qolana maalintii horey aragtay bishii oo ah reer shaam qolana markaysaga bishii maalintaa waa weyday dabeedna soddonkii shacbaan bay dhammaystireen soddonkii shacbaan ayay markaa dhammaystireen dabeedna maalintii dambey soomeen isgaadhsiine iyo waxyaalahaasina ma jirin dee aalaadkan cusub ee hadda wax la ysku gaadhsiiye warka lagu helaa yacni ma jirin bacda muddun baa warka la ogaanay wixii la waagaa faras baa ugu dheeraynay faras ayaa ugu dheeraynay marka wararka wax gudbinaya oo isla habeenkii la ogaanayaa yani ma jirin beredada marka kala durugsan taas marka waxa lama ogaanay markaasaa waxa weye loo sheegay cabdullahi bnu cabaas oo la yidhi waxa weeye yani annagu markiisaga maalintii ka horraysaanu aragnay oo waa soonnay marka wuxuu yidhi annaguna waxa weeye marka maana arkin maalintaas yani waxaweye kama suulayno inaannu marka waxaweeye markaa soonno ilaanu soddonka dhammaystirayno ama aannu arkayno markaasaa lagu yidhi marka miyaanad ku kaaftoomeen aragtida mucaawiye iyo dadku markaa inay arkeen iyo mucaawiya inuu arkay miyaanad ku kaaftoomayn markaasuu maya haakadaa amaranaa rasuulu sala allahu aleyh wasalam saasaa rasuulka ilaahayna amray oo na faray marka haakadaa amaranaa ma waxaa loo jeedaa qolo weliba gaarkeeda inay u soonto oo beled kastaa ru'yadiisa gaarkaa leeyahay oo beledku beled kale aanu la soomayn ilaa wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas saasaa rasuulkunna amray mise waxaa laga tilmaamayaa uun xadiiskan unbuu ishaarayaa in markaysaga e, aragti in lagu soomo oo fahamkiisa ayaa ibnu cabbaas u qaatay iyo ijtihaadkiisa in beled weliba ru'yadiisa gaarkaa leeyahay mise waxaweeye nebiga ayaa nasan u amray in waxaweeye markaa beled weliba gaarkiisa inay u soomaan aragtidooda gaarkaana ay leeyihiin hadday arki waayaanna soddonka ay dhammaystirayaan labada macno keebay u dhacaysaa ahlucilmiga qaarkood waxay u fahmeen in marka waxa weeye markuu yidhi haakada amaranaa waxay yidhahaan daahir waxay ku tahay inuu sida nebigu amray inay qolo weliba gaarkeeda marka ru'yadeeda gaarka ah ee ay leedahay oo marka waxa weeye aanay beled kale aragtidii ku soomayn ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen may taas waxaweyan yani riwaayo lagu soo wariyey ma jirto in beled weliba gaarkiisa u soomayana waa marka fahamka ibnu cabaas iyo ijtihaadkiisa weeye ayay markaa yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen calaa kulli xaal saasaa marka masalada loogu qaybsamay oo culammadu ugu kala duwanaadeen bacdi culammada ka midii waxay kala farqiyeen marka mashriqa fog laga arko iyo marka maqhribka fog laga arko labada meeloodee ee markaa kala fog yacni markaa saasoo kale ayay culammada qaarkood kala farqiyeen oo ay yidhaahdeen yacni waxaweye farqaa labada u dhaxeeya oo way kala duwanaanaysa khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal beledada isku dhow inay kollayba isla soomayaan ayaa qawi ah oo marka waxa weeye ibnu cabbaas tuu sheegayey waa shaam mucaawiye waxa uu joogay yacni waxa weeyaan xagga iyo yacni markaa suuriya iyo meelahaasu markiisa markaa joogay xaggaas ayuu joogay yacni dhulkaa shaam ayuu joogay yacni beled fog bay ahayd marka loo eego xaggan iyo madiine marka loo eego aad bay u fogayd aad iyo aad ayay u fogayd marka madiine iyo maka iyo loo eegaayo waa meel aad u durugsan weeye marka in beledadii isku dhowaa isla soomayaan oo ay isku aragti noqonayaan oo isku aragti la ictibaarinayo ayaa kollay markaa qawisan qowlka ku saabsan marka in la yidhaha masaafatulqasri baa la eegayaana waxaa ka imanaysaa inaan marka halkan iyo berbera wada soomayn halkan iyo waxaweeye eh, caynaba inayna wada soomayn yacni marka waxay noqonaysaa aad iyo aad in marka la yidhaahdo beledkii keliya weliba yaraa yacni mid waliba aragtidiisa gaarka a ah buu leeyahay ayaa markaysa waxaa ka imanaysa taasna waxaa ku jira inay dadkii aynay wada soomin ay kala tafaraaruqaan soonkoodii afraaddooduba kala duwanaadaan ashyaada noocaasaa ka imanaysa marka calaa kulli xaal kollay taas waxaa ku sugan tashdiid baa markaysaga ku jira marka kollayba beledadii isku dhowaa ee marka qoraxdu u soo wada baxaysay u wada dhacaysay ee xilli isku dhow aynay u soo baxaysay una dhacaysay inay wada soomayaan waa sida saxiixa insha allah baabka laba boqol iyo siddeed iyo toban baabuljuudi wa ficli almacruufi waalikthaari min alkhayri fii shahri ramadaan deeqda fadligeeda ayuu u baab yahay ama caddaynta la caddaynaayo deeqduu u baab yahay iyo wa ficli almacruufi waxa wanaagsane san in la sameeyo eh, ayuu u baab yahay iyo waalikthaari min alkhayri khayrka in la farabadsado eh, caddayntiisa ayuu u baab yahay fii shahri ramadaana bisha ramadaan gudaheeda la farabadsado khayrka iyo waziyaadati min dalik in lasii badiyo khayrka oo la kordhiyo min dalika madkuurka la soo sheegay oo juudka ah oo deeqda ah oo macruufka in la sameeya ah oo khayr badsadka ah in la siyaadiyo oo lasii kordhiyo fi lcashri alawaakhiri minhu tobanka dambe ee bisha ramadaan ka mida in la sii siyaadiyo ayuu markaa u baab yahay yacnii waxaa laga qaadanayaa khayrka mar walba waa in la farabadsadaa ramadaan markay noqotona waa in laga sii badiyaa tobanka dambe ramadaan markay noqotana waa in la sii siyaadiyaa macnaha uu tilmaamaya waa saas weeye xadiidka kunyoaboqoyosodondabcdaha qaarkoodna waa kunyoaboqoyokoobyfartan can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala kaana rasuul ulahi sala allahu alay wasalam ajwada annaas cabdulahi ibni cabbaas waxau yidhi kaana rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray ajwad annaasi dadka ka ugu deeqda badan wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaana wa kaana ajwada maa yakuunu wuxuu ahaan jiray wa kaana ajwada akwaanihi yacnii awqaaddiisa ama ahaanshihiisa yacni markaa deeqdu ugu sii fara badan tahayna wuxuu markaa ahaa fii ramadaana ramadaan gudaheed yacni markaa mid dhacaysa oo xasilaysa ayay ahayd xiina yalqaahu jibriil goorta jibriil la kulmo goortaasuu markaa ugu sii deeq badnaa khayrka oo ugu sii degdeg badnaa wa kaana jibriilu yalqaahu fii kulli leylati min ramadaan wa kaana jibriilu jibriil wuxuu ahaan jiray yalqaahu mid nebiga la kulma calayhi asalaatu wassalaam fii kulli leylatin habeen kasta waa la kulmi jiray habeen kasta gudihiisa waa la kulmi jiray habeenkaasoo min ramadaana ramadaan ka mid a fa yudaarisuhu alqur'aan qur'aankuu la darsi jiray oo la akhrin jiray oo kana dhagaysan jiray kuna akhrin jiray fala rasuululaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xiina yalqaahu jibriilu markuu jibriil la kulmo ajwadu bilkhayri khayrka waa uga deeq badnaa oo waa uga degdeg badnaa min ariixi almursala dabaysha la diro waa uga markaa deeq badnaa oo uga degdeg badnaa juudka waxaa laga cabirayaa deeqda asal ahaan la yidhaahdaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa degdeggii baa laga soo qaaday khayrka loo degdegayey in markaa khayrkii yacni markaa loo dheeraynayo ayaa waxaa laga soo qaaday in lagu deeqaayo saasoo kale laga soo qaaday marka waxa weeye waa kinaaya can alisraac yacni waa inuu khayrkii aad ugu degdegayo ayaa markaa laga kinaayoonaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu waxa weeye khayrka inuu aad iyo aad u badsan jiray khayrkana inuu deeqsi ku ahaa aad yo aadna xilli walba khayrka ugu degdegi jiray waxaanu markaa khayrka aad iyo aad u sii badin jiray uguna degdeg badnaa ramadaanta oo ramadaan markay noqoto yacni khayr oo dhan aad buu ugu dadaali jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo mar walba dadaalaaya haddana waa ka siyaadin jiray waa ka siyaadin jiray marka hore si itlaaqa loo sheegay kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ajwad annaas dadka ka ugu deeqda badan buu ahaa bimacnaa khayrka siduu ugu deeqaayo ee khayrka u samaynayo ee khayrka ugu degdegayo ajwad annaasi buu ahaa waa mutlaq taas mar walba inuu saa ahaa waxaanu markaa khayrkii ugu degdeg badnaa ee ugu deeq badnaa wakhtiga markaa ramadaanta gudaheeda ee jibriil la kulmo markaa jibriil la kulmo khayrkii waxa weeye waa ku sii dadaali jiray nashaadkiisii iyo himmadiisii waa sii kordhi jirtay waa markaa sii siyaadi jirtay yacnii khayrka siduu ugu dadaalayana aad yo aad bay usii fara badan jirtay jibriilna wuxuu la kulmi jiray habeen kastoo ramadaana marka qur'aanka ayuu ka dhegaysan jiray kuna akhrin jiray ramadaan kasta saasuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu u yimaado habeen kasta oo ramadaan ah qur'aanka la mudaarasayn jiray dersidda qur'aanka uu la dersayana waxay noqonaysaa inuu qur'aankii kuna akhrinaayo uuna ka dhegaysanayo waa ku akhrinayaa waana ka dhegaysanayaa waxaa laga qaadanayaa wakhtiga ramadaanta qur'aanka in si gaara loogu dadaalo waxaa kaloo laga qaadanayaa qur'aankii in waxaweeye mudaarase lagu sameeyo oo waxaweeye markaa ruuxii laga dhegaysto yacni loo saxo yacni marka waxaweye loo toosiyo lagu akhriyo taasna waa laga deliishanaya oo aanka qiraa'adiisa in la saxo oo la hagaajiyo oo la tajwiidiyo yacni waa shay fiican wey waa shay fiican wey marka sidaas aawadeed in lagu dadaalo markaysaa weeyaan qur-aanka sida loo soo dejiyey oo tartiilka iyo tajwiidka in la taxqiijiyo la ysku dayo oo waxaweeye markaa yacni la saxo yacni xuruufta iyo sifaatkooda iyo axkaamtooda iyo marka in aad loogu dadaalo taasi waxa weye waa mid markaa habboon wey marka mudaarasada waxay yidhahdeen culammadu waa inuu marka qur'aankii oo dhan jibriil la akhrinayo nebiguna akhrinayo laga wada dhegaysanayo marka dariiqadii subciska ma waafaqsano sidan yacni sunnadu waa sidan markaa ku soo aroortay xadiiska ku soo aroortay yacni waxa weeye markaa haddii dariiqadan subcisku qofkii waa ka kala googo'aya qur'aankii oo qayb buu qaadanayaa qaybna yacni cid kale a qaadanaysa marka uma xidhiidhsana kan iyo kantoonna yacni waa googo'an yahy waa googo'an yahy laakiin markay noqoto suurad marka waxa weeye in marka laga dhegaysto isaguna uu ka dhegaysto dee suuraddii o dhan baa u xidhiidhsan suuraddii o dhan baa u xidhiirsan waxaa dhici karta meelaha dee uu ruuxu qaldi lahaa inay noqotoba meelaha laga qaatay ayaaba suurtoobi karta ayaaba suurtoobi karta marka siduu nebigu khayrka markaa ugu dadaalayey ee ugu degdegayey dabaysha lasoo diray ee dheeraynaysa waa uga degdeg badnaa aad yo aad baa khayrka ugu degdegayay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka wixii khayra inaan la dibdhigin oo loo degdego oo lagu deeqo ayaa laga qaadanaya khaas ahaan ramadaanta in si gaara loogu sii dadaalo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam idaa dakhala alcashru axya alleyla wa ayqad ahlah caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa dakhala alcashru marka tobanku soo galaan axya alleyla habeenka mid nooleeyuu ahaan jiray yacnii cibaaduu ku noolayn jiray oo ku soo jeedi jiray wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa toosin jiray reerihiisa waa toosin jiray wa shadda almi'zar guntigana waa adkaysan jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa tobanka dambe ramadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad inuu cibaadadii usii kordhin jiray qiyaamuleylka inuu aad u dheereeyo inuu marka yani ku soo jeedo inuu aad ugu dadaali jiray ida dakhala alcashru axya alleyla marka ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin habeenkao dhan ayuu markaa cibaadadaas yani ku soo jeedayey hadday tahay qiyaam iyo qiraa'aba yani marka hadday tahay waa ku soo jeedaya nebigu calayhi salaatu wasalaam kolley marka waxa weeye haddaanu habeenkao dhan soo wada jeedinna waxay noqonaysaa inuu badankiisa ama wax yar oo dee naadira ah mooyaane waxa kale inuu markaa soo jeedi jiro o cibaadada ku soo jeedi jiray tobanka dambe ramadaan bacdu ahlicilmi waxaabay yidhahdaan darafka haddii la nasbiyo wuxuu noqdaa istiqraaq buu faa'iideynaya istiqraaq ayuu faa'iideynaya aaluusi wuxuu ku sheegayaa tafsiirkiisa aayaddan markuu joogo innaa lanansur rusulana waladiina aamanuu fi alxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad yan labadii daraf midna waa la nasbiyey midna fii baa lagu jaray marka kan la nasbiyey wuxuu odhanayaa wuxuu faa'iidaynaya istikhraaq maanshayn buu faa'iidaynaya nasrigaa mu'miniinta loo gargaarayo iyo rasuulladaba nasrigaa loo gargaarayo rasuullada iyo mu'miniintaba loo gargaaraya yowmu alqiyaamaha yowma yaquumu alashhaad laxdo ka mida ama saacad ka mida la waayi maayo la waayi maayo laakiin ka adduunyada yacni gacan ahaan markaa in loogu gargaaro lixikma waxaa dhici karta markaa inay markaa taasi ayna muuqan oo yacni loogu gargaaro xagga xujadiiyo bayaanka yacni markaa loogu gargaaro laakiin xaggii markaa gacanta aan loogu gargaarin fii bacdi alaxyaan marka calaa haada axya alleyla habeenkoo dhan buu wada noolayn jiray bimacnaa cibaadu ku wada camiri jiray yaa cibaadu ku camili jiray cibaadadii lagu soo jeedaa laga soo qaaday noolaynoo kale ehelkiisana waa toosin jiray khaas ahaan marka dambe aakhirka ayuu kicin jiray oo odhan jiray markaysaga kaca ou toosin jiray waxaa laga qaadanayaa in ehelka markaa sunnaha loo kiciyo la amro ayaa laga qaadanaya khaasatan mawaasimta khayrka ee waxaweeye marka khayrka badani marka uu jiro sida tobanka dambe ee ramadaan oo kale washadd almi'zar ahlucilmiga qaarkood waxay waa kinaaya waxau sarbeeb ka yahay ee tegista uu reerihiisa u tegaayo inuu ka dheeraanayo oo guntigu adkaysanayo waxaa laga kinaayoonayaa ehelkiisa uma galmoonayn yacni dumarkiisa uma tegaynin habeennada marka waxaa ramadaane tobanka dambe ah tobanka dambe ah culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya un aad buu u dadaali jiray baa laga tilmaamaya aad buu u dadaali jiraa laga tilmaamaya calaa kulli xaal alwajhu alawal ayaa markaa fiican wejiga hore ayaa markaa fiican baabka laba boqol iyo sagaaliyo toban baabunahyi can taqadumi ramadaana bisawmin bacda nisfi shacbaana baabu nahyi nahyiga sheegista la sheegaayuu u baab yahay ay baabu dikri nahyi can taqadumi ramadaana ramadaan in lagala hormaro la reebaayo bisawmin soon lagala hormaro bacda nisfi shacbaana kala barhka shacbaan dabadeed yacnii shacbaan markay kala badhanto dabadeed in nuskaa dambe la soomo ee soon lagala hormaro ramadaanta reebista la reebaayo sheegista la sheegayo u baab yahay ilaa liman wasalahu bimaa qablahu mid la xidhiidhiyo wixii ka horreeyey mooyaane aw waafaqa caadatan lahu ama caado isaga u sugnaatay waafaqa mooyaane bian kaana inay ahaato baadaas waa baa'u taswiiro waxaa la soo sheegay suuradeeda la doonayaa in lagu tusaaleeyo bian kaana caadatuhu inay caadadiisu ahaato weeye sawma alitsnayni waalkhamiisi fawaafaqa soonkii marka isniinta ama khamiista ayaa caadadiisu ahayd ou ka caado yeeshay oo joogta u soomi jiray fa waafaqahu markaasay ku beegantay ramadaan horteed ayay ku beegantay oo bishii ramadaan baa waxay bilanaysaa yacni salaasoo kale bilanaysaa yowm thulathaa yacni isniintii ka horraysay inuu markaa soomaa hadday caado u ahaan jirtay yacni dhibi kuma sugna xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yataqadamanna axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayn laa yataqadamanna yaanu ka hormarin oo ka hormarin oo ka hormarin axadukum midkiin ramadaana ramadaan yaanu kala hormarin bisawmi yowmin maalin soonkeed aw yowmayni ama laba maalmood soonkood yaanu kala hormarin ila an yakuuna rajulun kaana yasuumu sawmahu falyasum dalika alyowm ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane rajulu nin kaana yasuumu mid sooma sawmahu soonkiisa mid sooma mooyaane falyasum dalika alyowma maalintaa ha soomo mar hadday caado u ahayd muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ramadaan intayna bilan ka hor hal maalin ama laba maalmood waa inaan markaa soonkii lagala hormarin bimacnaa aakhirkii bisha shacbaan maalintii ugu dambaysay ama labadii maalmood ee ugu dambaysay ruuxu waa inaanu soominoo soonkii ramadaan aanu kala hormarin soonkii ramadaan aanu kala hormarin allaahumma ilaa inay caado u ahaan jirtay mooyaane maalintaas inuu soomo haddii maalmo caado ay u ahayd inuu soomaa ay ku beeganto sida maalinta isniintuu soomi jiray yowmulitnayn ama yowmulkhamiis buu soomi jiray dabeedna waxay ku beegantay xilligaasay ku beegantay maalintii shacbaan ugu dambaysay ku beegantay ama labadii maalmood ee shacbaan ugu dambeeyey mid ka mid ay noqotay xaalka caynkaasa waa iska wadanayaa waa soomayaa dhibina kuma sugna xadiiskani markaa wuxuu diidayaa maalin ama laba maalmood in ramadaan lagala hormaro ayuu diidaya laakiin ka badan in lagala hormaro oo la soomo ma diidin xadiiska kale ee soo socday ee ku saabsan idaa baqiya nisfu min shacbaan falaa tasuumuu ayaa masalada kale ku saabsan waan arki doonnaa insha allahu tacaala marka waxaa laga qaadanayaa ruuxii ay caado u ahayd inuu maalintaas soomaa shacbaan ugu dambaysa ay ku beegantay maalinay caado u ahayd sida isniinta ama khamiista inay u bannaan tahay isagu inuu soomo nahyigana inay soo gelin ruuxa aynay caado u ahayn ka warran ruuxa aynay caado u ahayn inuu soomo maaho waa manhi waa la reebay markaysaa maalinta ama labada maalmood ee ugu dambaysa shacbaan marka inuu soomo waa mid marka waxaa laga reebay xadiiskan baa diidaya marka waxa weeye waa inaanu markaa soomin haddaynay sidaas ahayn sidaas haddaynay ahayn waa inaanu markaa waxbay soomin niyo ixtiyaada inuu ku soomo uu yidhaahdo waxaan samaynayaa yacni bishii sagaal iyo labaatan baa tegey caawa waxay noqonaysaa oo kale soddon bay noqonaysaa haddii aan la arkin soddon bay noqonaysaa haddii la arkayna dee ramadaan bay noqonaysaa marka waxa weeye ixtiyaatan baan isaga soomayaa ta noocaas iyaduna ma bannaana inuu markaas sidaas yidhaahdo oo weliba niyo ramadaan uu ku soomaa waa midaan marka waxa bannaanayn inuu marka waxaweyan xataa sunne inuu u soomaana ma bannaana xadiiska soo socdaa inoo caddayn doona xadiiska cammaar man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abaalqaasim kaasaynu ugu tegaynaa insha allah xadiiska kun iyo laba boqol iyo saddexiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo afar iyo afartan wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa tirmidi wuxuu ka soo wariyey cabdulaahi ibnu cabbaas qaala inuu yidhi cabdullaahi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa tasuumuu qabla ramadaana ha soomina ramadaan ka hor suumuu liru'yatih sooma liru'yatihi ay cinda ru'yatihi aragtida bisha aragteen agteeda ku sooma yacni bishii ramadaan bilashadeeda aragteen ku sooma wa aftiruu afura liru'yatihi ay cinda ru'yatihi aragtida bisha aragteen agteedana oo bishii shawaal ama soon fur aragtida aragteenna agteedana ku afura oo soonkii marka waxa weeye yani joojiya fa in xaalat duunahu ghayaayatun hadday teeddo duunahu ay duuna alhilaal ama duuna ashahri bisha sokadeeda hadday markaa teeddo ghayaayatun daruuri hadday teeddo oo daruuri idinka qariso fa akmiluu alaaiina yowma dhammaystira soddon maalmood dhammaystira rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasan oo saxiixa weeye alghayaayatun bilghayni almucjamah wuxuu ku sugan yahay gaynkii dhibicda lahaa wa bilyaa'i ya buu ku sugan yahay ya'daasoo almuhannaati laba dhibcood loo yeelay min taxtu xagga hoose laba dhibcood looga yeelay ya'daasoo almukararati la soo celceliyey alghayaayah waa laba ya-ood wa hiya asaxaabatu waa daruurta weeye wasnan wa macnan xagga wasniga waa isku wasni alghayaaya iyo alsaxaaba iyo xagga macnahana waa isku macno weeye waxaa jira bacd alfuqahaa ayaa waxay yidhaahdaan qofka xisaabta yaqaana oo xisaabtiisa ku garanaya inay bishii bilatay ku garanaya isagu ma afuraya mise afuri maayo markaasaa bacdu alfuqahaa waxay yidhaahdeen ruuxii xisaab yaqaana isagu waxa weeye xisaabtiisa waa ictimaadi karaa waana ku afuri karaa waana ku soomi karaa oo waxay yidhahdeen xadiiskii tilmaamayey ina ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsub yacnii inaynay ummaddu garanaynin oo shay macruufa agteeda ka ahayn baa la tilmaamay cilladda saasaa la sheegay marka dee ummaddii marka waxa weeye markii la saasay too xukunkana waxa ay arkayaan loogu xidhay qofkii xisaab garanaya oo xisaabtiisa ku soo saaraya bishii inay bilatay kaasi isagu waxa weeye xisaabtiisi waa cuskan karaa bay yidhahdeen fuqahada qaar ayaa saas yadaa yidhi laakiin waxaa la odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma kala farqin mana kala gaar yeelin xukum caamana ummadda saa lagu amray waa xukum mustamir ah weeye bacdu lfuqahaa waxay kaloo yidhaahdeen hadday ummaddu isbeddelaan oo halkay ahayd midaan waxna qorin waxna yacni sadar ka akhriyin waxna xisaabin ummaddii ay wax barato xaaladda caynkaasa iyadu xisaabtii waa ixtimaadi kartaa qowlcaynkaasaa bacdu lculamaa markaysaa waxay mareen mucasiriinta qaarkoodna waaba u gargaareenba oo axmed maxamed shaakir risaalu ka qoray mawduuca uu ku nuxnuxsanayo oo uu leeyahy cilladii baa isbeddeshay walxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman laakiin jamaahiirta culammadu siday qabaan waa daahir annas in markaa la qaadanayo la raacayo oo aan marka waxa marlayba haddii iyo haddiiba marka waxaweyn yani aan la ictimaadayn wax kale ee ru'yadaa la cuskanayo ama bishu waa inay dhammaataa ama bishii waa in la arkaa yacni labadaa mid ahaan baa xukunka lagu xidhay waagaana ummadda qaar de wax qoraa waa jireen laakiin xukun gaara looma yeelin yacni isku meel baa lagu dareeriyey oo marka waxa la mariyey marka waxa weeye lama odhan qofkii xisaab garanaya lagama soo reebin oo istisne lama gelin asalkuna wuxuu yahay caamka in cumuumkiisa la istisxaabayo oo caamnimo loo qaadanaayo oo caamnimo loogu camal falayo waalaslu baqaa'u alcaami calaa cumuumih caamku waa inuu ku baaqi yahay cumuumkiisii waa inuu ku baaqi yahay marka sidaas aawadeed sida saxni waxa weeye xisaab marnaba inaan la ictimaadayn weeyaan wallahu aclam xadiidka can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lahi sal allahu aleyh wasalam ida baqiya nisfun min shacbaana falaa tasumuu nabiga waxaa laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi idaa baqiya markuu hadho nisfun yacni kala badh oo min shacbaana bisha shacbaan ka midi markay hadho falaa tasuumu ha soomina yacni soonkii joojiya oo soon sunna soomina hadday bishu marka kala badhba gaadho wixii ka dambeeya nuska dambe ee soon sunna soomina rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa buu yidhi tirmidi wuxuu ku daray inuu xasan yahay oo saxiix yahay laa yucrafu ila min hada alwajhi wejigan mooyaane yacni marka weji kale lagu garan maayo dariiqaas keliya wejiga waxaa loo jeedaa sanadkaas markaa sanadkana waxaa la gaar noqday nin la yidhahdo alcalaa ibnu cabdiraxmaan ayaa la gaar noqday oo la keli noqday cid kaloo la soo warisay lama hayo bacdu ahlicilmi xadiidkan waa quweeyeen oo tirmidi baa ka mida ibnu xibbaan baa ka mida albaani baa ka mida yacnii ibnu xasmi qudhiisu waa xujaystay laakiin a'immada badankoodu xadiiska waa daciifin jireen imaam axmed waa istinkaaro wuxu uhi xadisku waa munkar iyo ibnu maciin iyo asram dhammaan waxay yidhaahdeen munkar weeye xadiiskana tirmidi keliya ma soo warine waxaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmedaa soo wariyey nasaa'i alleeli wuxuu ku soo wariyey sunan kubra laakiin culammada qaarkood markay leeyihiin yani marka waxa weye nasaa'i waa soo wariyey yanii inuu markaa suqraha ku soo wariyey sunanka yar iyo inuu sunanka wey ku soo wariyey labada mid walba oo u isticmaalan ahlucilmiga qaarkood saas aawadeed waxaa la odhanayaa rawahu alkhamsa imaam axmed iyo afarta asxaabu sunan baa soo wariyey marka imaam axmed iyo ibnu maciin yaxya ibnu maciin iyo asram waxay yidhahdeen xadiisku waa munkar wakadalik waxaa kaloo daciifiyey cabdiraxmaan ibn mahdi waxaa daciifiyey bayhaqi waxaa daciifiyey taxaawi yani marka ahlucilmi badan baa daciifiyey sababtuna waxay tahay ninka la yidhaha alcalaa bni cabdiraxmaan waa nin haddaanu mukhaalafo la iman oo yani marka xadiiskiisa la taxsiinin karo laakiin marka waxa weeye wax markaa dee isagu mooyaane ariiqiisa mooye wax kale aan lagu ogaan waa arrin markiisa markaa laga shakin karo oo lays odhan karo arma nakaara ku sugan tahay oo tafarudka isagu la keli noqday yani uu la keli noqday yani xifdigiisu qimada hore ma aha yani darajada sare ma aha waa nin haddii markaysa markaa shay macruufa uu soo wariyo xadiiskiisa la taxsiiniyo weeye alcalaa ibni cabdiraxmaan marka calaa kulli xaal mas'alada uu xadiiskani markaa tilmaamayo maxay noqonaysa masalada uu xadiiskani tilmaamaya waxa weeyaan nuska dambe ee shacbaan inaan la suumin oo soon sunna ah aan la soomin saasuu tilmaamaya laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin waa bannaan tahay nuska dambe ee shacbaan in la soomaa waa bannaan tahay bay yidhaahdeen sida marka xaafid ibnu xajarba odhanaayo qaala jumhuuru alculamaa'i yajuusu asawmu tatawucan bacda annisfi min shacbaan wadacafu alxadiis alwaarida fii dalik yacni jumhuurka culammadu waxay yidhaahdeen sunnuhu waa bannaan yahay soon sunna ah in la soomaa nuska dambe ee markaa shacbaan xadiidka ku soo aroorayna way daciifiyeen oo waxay yidhahdeen waa daciif waa daciif bay yidhahdeen calaa kulli xaal haddii la waa daciif marka xukunkiis waa iska cad yahay inaan marka waxaweeye manci laga qaadanayn ee nahyi saasay markaa noqonaysa haddii la yidhahdo waa sugan yahay ila culammada qaar baa quweeyey maxaa laga qaadanaya waxaa la odhanayaa markaa lafteeda culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa karaahiyo culammada qaarna waxay ku gaar yeeleen wakhtiga qofka ay daciifinayso soonku daciifinaayo ramadaantii inuu ka daciifo hadhow uu ka baqaayo waxaa la odhanaya ha soomin ee markaa soonkaaga waxaad la sugtaa ramadaan la sug oo inuu sunno ku sii daalo ku daciifo hadhow faralkii awoodi kari waayo dee noocaasi waxa weeye waa mid yacni markaa faralkii ka mashquulinaysa man shaqalahu naflu cani alfardi fahuwa maqruur marka waxa weye wixii dariica u noqonayaa inuu markaa soonkii faralkaa ka daciifo waa inaanu samayn waa inaanu samayn marka culamada qaarkood taasay ku xambaareen bacdu ahlicilmi oo camimayna waa jiraan oo yidhi waxa weeye ruux soon u socday oo soonkaa uu soo waday ku sii xidhiidhiya mooyaane oo bimacnaa waxa weeye intii nuskan dambe ka horraysay buu soomayey maalmihii ka horreeyuu soomayey shacbaan dabeedna soonkii uu sii wato sidaa u sii xidhiidhiyey kaa waa u bannaanta yidhahdeen ya ilaa liman wasalahu bima qablah waana sida imaamu nawowi qabo wuxuu leeyahay markaysaga qofka nuska dambe ee shacbaan soomaya laba mid hadduu yahay soonku waa u bannaanta haddii kale maya hadduu yahay ruuxa icaada'a u ahayd inuu maalmaha qaarkood soomo sida marka waxa weeye isniin iyo khamiis buu soomi jiray caaday u ahayd caadadiisii bay waafaqday xaalka caynkaasaa soomkaasi waa u bannaan yahay inuu soomaa waa u bannaanta mid labaad waa u bannaantaoo ruux marka waxaweeye maalmaha nuskan dambe ka horreeyey soomayey oo soon hore uu soo watay oo bishan marka uu soomayey oo shan iyo tobankii iyo afar iyo tobankii iyo maalmihii ka horreeyey sooma maalmaha ka horreeyey markuu soomay walow labadaa maalmood qura ama maalin quraba markaa ha ahaatee ayuu soo soomay nuskan wuxuu ku gaar yeelay ma aha soonkiibu deedna sii xidhiidhiyoo sii watay isagana u bannaan labadaa waa u bannaanta haddii kale imaamu nawowi wuxuu ka qabaa inay xaaraantuha inay bannaanayn nuska dambe in la soomaa labadaa ciddaan ahayn soon sunnaa inuu soomaa xaaraan bay ka taho uma bannaana saasuu qabaa meelaha qaarkoodna inaynay bannaanayn waa tasriixiyey kutubtiisa qaarkood ayuu marka ku tasriixiyey oo arrinkaa ku caddeeyey halkanna wuxuu inoo sheegay nahyi inay tahay marka isma diidana inay nahyi tahay inay marka waxa agtiisa taxriim ay ka tahay laakiin jamaahiirta culammadu ma qabaan inay xaaraan tahay ma qabaan qaarkood karaahiyay ku tageen qaarkoodna xukunka waxay ku gaar yeeleen ruuxii hadhow soonka aan awoodi karayn faralka ah kaasay ku gaar yeeleen wasaddan lidariica ya waddadii mafsada keenaysay si loo awdo weeyaan taasay ku gaar yeeleen qaarna waxay yidhaahdeen waa karaahiyay yidhahdeen cala kulli xaal axaadiista kale markaad eegtana waxaad arkaysaa soonka yacni markaa la sooma bisha shacbaan inay kollay bannaan tahay nebiguna waa soomi jiray calayhi salaatu wasalaam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni bisha shacbaan soonkeeda waa farabadin jiray bal waxaa soo aroortay inuu badankeeda soomay inkastoo dee nawowi u odhanaayo waxa weeye waa kii soonka kale ku xidhiidhinayey yacni markaa weeye laakiin dee haddii markaa la yidhaahdo xaaladda markaa la diidayey waxay ku saabsanayd waa si xikmada loo diidayey waa si aan markaa waxa soonku uga daciifin faralkii soonkan markaa sunnaha i faralka aan uga daciifin waa inoo iman doonaa inay caaisha tidhi lam yakun nabiyu sala allahu aleyh wasalam yasuumu min shahrin akara min shacbaana fainahu kaana yasuumu shacbaana kullah shacbaan oo dhan buu soomi jiray marka riwaayo kale waxay tidhi kaana yasuumu shacbaana ila qaliilan shacbaan waa soomi jiray in yar mooyaane inta kale waa soomi jiray yacni badanka shacbaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soomi jiray marka calaa kulli xaal laakiin kaa wuxuu odhanayaa waa liman wasalahu bima qablah ayuu markaa odhanaya liman wasalahu bima qablahu oo kaasuu marka odhanay xadiiskan kale laftiisa masalada waa tilmaamaysaa marka inta kale inaan la diidin laa yataqadamanna axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ila an yakuuna rajulun kaana yasuumu sawmahu falyasum dalika alyowm oo waxaa markaa laga fahmayaa labadaa maalmood ee shacbaan ugu dambeeya mooyaane wixii ka horreeya soonkii inuu furan yahay inuu furan yahay ayaa markaa laga fahmaya ilaa nahyigii waxaa lagu gaar yeelay maalin ramadaan ka horraysa ama laba maalmoodoo ka horraysa ee nuska baddel haddii aan la soomi karin nuska dambaba dee waxa weeye xukunku markaa kuma gaar noqdeen maalintan iyo labadan maalmood kuma gaar noqdeen ta kale daciifin haddii laga hadlaayo ruuxa marka ay daciifinayso la odhanayo soonka ramadaan buu ka daciifaya xikmadu waa sidaas dee ruuxa maalmaha ka horreeya la xidhiidhiyo lafteeda oo nuskii iyo ziyaadaba sooma daciifinta inay ka imanaysaa waxay noqonaysaa mid ka awlaysanba ta kale ayay noqonaysa waayo nisfu ziyaada ayuu soomay ta kale xadiisku ma kala saarin ruuxa markaa inta hore ku daray iyo ruuxaan ku darin yanii idaa baqiya nisfun min shacbaana falaa tasuumu lama kala saarin ma hore u soo soomayey mise hore uma soo soomayey yani mid la kala farqiyey yani waxawe ma aha calaa kulli xaal xadiiskani waa daciif sida saxiixa ah sidaas aawadeed soonkaasi marka wuxuu noqonayaa mid bannaan buu markaa noqonaya waxaa la diidayaa un maalin ama laba maalmood in laga hormariyo ruuxa ayna caado u ahaan jirin aman ixtiyaad yani ramadaan uu ixtiyaadayo u soomaye kaasaa la diidaya xadiiska kun iyo laba boqol iyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo lix iyo afartan oo can abilyaqdaan camaar ibni yaasirin radia allahu canhuma qaal camaar ibnu yaasir saxaabiga la yidhaahdaa eh, radia allahu canhumaa isagii aabihiiba laba saxaabi bay ahaayeen qaala waxauu yidhi man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abaalqaasim sala allahu alayh wasalam man saama ku kastoo sooma alyowma aladii yushaku fiihi maalinta la shakinayo oo ma soom baa mise ma aha laysku hayo maalinta ruuxii markaa sooma ramadaan ma soo gashay mise ma soo gelin oo soonkii ma soo galay mise ma soo gelin maalinta laysku hayo ee laga shakisan yahay ru'yo cadna aan la haynin ruuxa iska soomaa faqad casaa abalqaasim yacni abalqaasim oo nebiga ah calayhi salaatu wasalaam waa caasiyey sala allahu calayhi wasalam rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiy iyo tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa buuli waa xadiis xasan oo saxiixa ayuu yidhi bukhaarina wuxuu soo wariyey isagoo mucallaqa xadiidku hayrkiina waa xidhiidhiyeen culamo fara badan baana markaa xadiidka quweeyey ibnu cabdilbar wuxuu odhanayaa laa yakhtalifuuna annahu musnad xadiidkan inuu musnad yaho xadiis marfuuc oo kale ka dhigan yahay sanadkiisuna xidhiidhsan yahay yacni waxa weeye xadiis marfuuc oo kalena ka dhigan yahay iskuma khilaafayaan yacni waa mawquufun lafdan marfuucun xukman noocay culammadu yidhahdaan lafdigiisu waa mawquuf laakiin eh, marfuuc buu la xukum yahay oo xukmu rafci buu leeyihi oo sida xadiiska marfuuca loo xujaysto kalea loo xujaysanayaa eh, jamaacad badanoo culamada ka mid a ah xadiiska saxiixiyey uu ka mid yahay daaraqudin uu ka mid yahay ibnu xibbaan uu ka mid yahay xaakim uu ka mid yahay albaani ahlucilmi badan ayaa marka waxa saxiixiyey marka jamaahirta culammadu xadiiska waa quweynayaan oo waa marka xukm xukmahaanna waa u qaateen oo xadiiska laga qaadanaya maalinta marka waxa weeye ramadaan inay soo gashay laga shakisan yahay maalinta inaan la soomin maalintaa laga shakisan yahayna maalin ru'ya sugnaatay maaha waxaa laga yaabaa dadka qaarkood si qalada inay u fahmaan iyadoo cid markhaatigooda la aqbalayo yacni marka waxa ay arkeen ay yidhaahdeen waa aragnay markhaatigoodiina la aqbalay oo la qaatay inuu markaa ruux yidhaahdo waa yowmu shaki waa maalintii marka waxa la shakinayey alyowma aladii yushaku fiihi weeye saas aawoodee in la soomo ma aha ta noocaasi sax noqon mayso ru'ya hadday sugnaato yaqiin bay noqotay bishii markaa in la arkay oo sharcan yacni daahirkaasaa lagu camalfalaya shahaadada markaa sugnaatay ayaa la qaadanayaa shaki waa ka baxday laakiin shaki waxaa noqonaya cidaan markhaatigooda la aqbalayn markay bishii yidhahdaan waa aragnay ama waxa la sheegay oo la yidhi waxa weeye bishii waa bilataan la yidhi haddana wax cad lama hayo oo waxaweeye marka la hubaaloo la hubo waa la lahaa uun war faafay uun odhanaya bishii waa la arkaa la yidhi cid aragtayna lama hayo shahaadadoodina lama aqbalin yacni inta markhaati loo soo taagay oo la dhegaystay yacni waxaweeye mid markhaatigoodii la aqbalay oo lagu qancay ma aha waxay soo gelaysaa yowmu shaki carruur baa yidhi waa aragnay yowmu shakigii bay noqonaysaa wakada markaysa marka shaa'icada noocaasi markay soo baxdana ee markaa cid aragtay aan la arkin iyaduna yowmu shakigii bay noqonaysa waxaa laga qaadanayaa inaan la kala farqinaynee mar layba aan la soomaynin haddii aan bishii la arag ama soddonku aanu dhammaystirmin iyadana farqi kale lahayn inay samadu saafi tahay oo saxwi tahay iyo in daruura marka ay ku gudban yihiin iyadaan la kala qaadin ayaa cala al itlaaq waxay tahay lama soomayo waxaa la sugayaa aragtida ayaa la sugaya intay sugnaanaysa ayaa la sugaya haddii kale soddonka shacbaan baa la dhammaystiraya marka in la yidhaahdo waxa weeye ixtiyaatan baan isaga soomayaa in la yidhaahdaa waa arrin qalad ah oo aan sax ahayn waalixtiyaadu tarku dalika alixtiyaad ixtiyaadkuna wuxuu noqonayaa ixtiyaadka in laga tago oo intaan maalin ramadaan aan afuri lahaa waxa weeye waa iska soomaya oo hadday ramadaan tahayna ramadaan baan u soomayaa yani waxa weeye saasoo kale qofku inuu yidhaahdo sax maa sax ma aha marka waxa weeye waa midaan bannaanayn iyadoo bishii aynay sugnaan niyo ramadaan in lagu soomaa ma bannaana wakadaa soon kalena in laga hormariyaa xadiiskii horea diidayey haddii aynay waafiqiin marka waxawe caado ruuxu lahaa oo maalinuu soomi jiray aynay waafiqiin oo sunnihii uu caadada u ahaa ee uu soomi jiray aanu marka waxa la imanin maalintaa kalama hormarayo ramadaan laa yataqadamanna axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ila an yakuuna rajulun kaana yasuumu sawmahu falyasum dalika alyowm marka waxaa laga qaadanayaa in ramadaan marka maalin ka horraysa la soomaa inay xaaraan noqonayso faqad casaa abaalqaasimi sala allahu alayhi wasalam yacni markaa saas ayaa laga qaadanaya saxaabiguna maadaama uu yidhi markaa nebiga waa caasiyey qofka caynkaa sameeyaa xukmu rafcuu leeyahay waayo arrin ijtihaad la yskaga ogaan karo lagu garan kara maaha baabka baabu maa yuqaalu cinda ru'yat alhilaal wuxuu baab yahay waxa la odhanayo marka bisha la arka agteeda xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can dalxata bni cubaydillaahi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana ida ra'a alhilaal dalxatu bnu cubaydillaah waxa uu sheegay ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu kaana idaa ra'a alhilaala markuu arko bisha qaala wuxuu odhan jiray allaahumma yaa allaahu allahow ahillahu calayna bilamni waliimaan ahillahu calayna bisha noogu bili ee korkayaga bilamni nabadgelyo iyo waliimaani iimaan noogu markaa noogu biliyo mid bisha noogu soo gasho naga yeel annagoo iimaan iyo nabadgelyo ku sugan iyo wasalaamati nabadgelyo aanu ka nabadgelayno ee oo ka faya qabno aafaad iyo dhibaatooyin oo dhan iyo walislaami islaam yacni markaa noogu bili yani xaal aanu ku sugannahay xaal aanu multabisiina bilamni yani marka aanu ku dheehannahay nabadgelyo iyo weli iimaan iimaan aanu ku dheehannahay wasalaamati iyo nabadgal aanu aafaadka iyo dhibaatooyinka ka nabadgallo aanu ku dheehannahay walislaam iyo islaamnimo aanu ku dheehannahay rabbii wa rabbuka allaah rabbii bishii buu la hadlayaa rabbii rabbigay wa rabbuka iyo rabbigaagu bishanow allahu allah weey hilaal waa fii lugati alcarab waa mudakar innagana waa agteenna ama afkeenna waa mu'anas waa mu'anas marka sidii mudakar ayaa loo yani loola dhaqmayaa yani damaa'irta loo celinaayo waxaa laga dhigayaa mudakar ahillahu ya wa rabbuka allaah yani waa saas weyi rabbii wa rabbuka allaah rabbii rabbigay wa rabbuka iyo rabbigaagu bishanay allaahu allah weeyi allah baa inoo wada rabbi ah hilaalu rushdin wa khayr ay haada kani hilaalu rushdin waa bilhanuun wa khayrin iyo bilkhayr wey waa tafaa'ul wey inta horena waa duco waa duco wey rawaahu tirmidiy xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala xadiisun xasan waxaanu idhi waa xadiis xasana weeye waxaa laga qaadanayaa bishu markay bilato in dikrigan lagu dhawaaqo oo ducada iyo dikriga in la yidhaahda laga qaadanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa odhan jiray markii adkaarta wakhtiga la odhanayo iyo ducada la odhanayo ayay ka mid tahay allahuma ahillahu calayna biاlamni waliimaani walsalaamati walislaam rabbii warabuka allah hilaalu rushdin wa khayr sidaas ayaa markaa la odhanaya xadiiskuna kole duruq buu leeyahay maa xadiis markaa qawi ah yani markaa weeye marka bil kastaa soo gelaysa bishaas ramadaan ha ahaato ama bilaha kaleba ha ahaato bilwalba kaana ida ra'a alhilaala hilaal mucayana laguma qaydin lama odhan hilaala ah ramadaana marka albaa ku jirta aya hilaal baa soo gelaysa baabka baabu fadli suxuuri wa ta'khiirihi maa lam yukhsha tuluucu lfajri suxuurashada la suxuuranaayo fadligeeda caddaynta la caddaynaayo u baab yahay ama sheegista la sheegaayo wa ta'khiirihi iyo dibudhigista la dibdhigaayo goor dambe la suxuuranayo oo waagu soo dhow yahay la suxuuranayo fadligay leedahay in la dibdhigaa sheegista la sheegaayuu u baab yahay maa lam yukhsha tuluucu alfajri inta aan laga baqin baa la dibdhigayaa waaga dilaaciis fajrigana waxaa loo jeeda alfajru asaadiq oo waagu waa laba nooc waa alfajru alkaadib iyo alfajru asaadiq alfajru alkaadib waa ka hore ee markaa horreeya oo sidaa u taagan oo u ligan saasuu isu taagaa waa ka dadku ay yidhahdeen oogga ay yidhahdeen markuu ooggu istaagay marka waa furuuqda ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah mid waxa weeye sidaasuu isu taagaa ma baahsanoo sidaa uma ballaadhna midna sidaasuu u ballaadhan yahay kaa hore ee fajrulkaadib la yidhaahdaa waa shay dhuubanoo sidaa isu taagaya sidaa isu taagaya kan kale fajru saadiqu sidaasuu isagu markaa u gudban yahayoo waa ballaadhan yahay ee shay dhuubanoo istaagaya maa waa midda labaadee kan fajru saadiqa mar walba waxaa soo kordhaya ilayska laakiin kan fajrulkaadibka waaga beenbeenta ah isaga waxaa ka dambaynaya mugdi baa ka dambaynaya oo sida marka waxawe loo arkayo intaa yar ee markaa caddaanta ama casaanta la arkayo ee sidaa isu yaro ligtay ayay baaba'aysaa madow daba maraya madow ka dambaynaya waa fajrulkaadibkii weyi marka furuuqda ay ku kala duwan yihiin ayay markaa ka mid tahay marka fajru saadiq haddaan laga baqin ila waxa weeye soonku ku xidhan yahay waa fajru saadiq ayuu ku xidhan yahay maalintiina wakhtigaasay bilaabmays habeenkii baxay waana ka aayadda lagu sheegay wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri waa fajru saadiqa weeye axaadiista nebiguna waa sii caddaysa marka haddii waagaas dilaaciisa aan laga baqin waxaa fadli badan suxuurta in la dibdhigo soonkii in loo suxuurtaa fadli bay leedahay mar labaadkana in la sii dibdhigo wakhti soo dhowaadka ah la suxuurtaa oo waagu soo dhow yahay eh, in la suxuurtaana iyaduna fadli bay leedahay marka waa laba shay oo mid waliba fadli leeyahay laakiin waxaa layska ilaalinaya waaga dilaaciisa laska ilaalinaya taasaa layska ilaalinaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can anasin radia alaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka tasaxaruu suxuurta fa ina fi suxuuri baraka alsaxuur iyo alsuxuur baa kala jira alsaxuur waxaa la yahaha siinka marka la kordhigo cuntada lagu suxuuranayo shayga lagu suxuuranayo suxuurashadu ku dhacayso ayaa saxuur la yidhaahdaa maa yutasaxaru bihi alsuxuurna waxaa la yidhaahdaa yacni waa atasaxur waa suxuurashada ya yani waxa weye waxay noqonaysaa masdarkii ama waxay noqonaysaa ficilkii bay noqonaysaa suxuurta la samaynayo suxuurta la samaynayo in suxuurashadii markaa lala yimaado oo la suxuurto atasaxur baa loo jeedaa suxuurka marka laleeyaho siinka la gudo yani way kala fiicanyihin kollay siday culamada qaarkood ay tilmaameen nawowi ha yidhaahdo labaduba hadda waa markaysa marka hadda waa bannaan yihiin fa ina fi suxuuri yo fi saxuuri baraka labadaba la yidhahdo waa bannaan tahay ahlucilmiga qaarkood waxay fadileen godaalka oo in laga tilmaamaayo diyaarinta suxuurta la diyaariyo waxa lagu suxuuranayo barakadu kuma sugnee barakadu waxay ku sugan tahay suxuurashada la suxuuranayo oo suxuurtii tasaxurkii lala imanayo ya yacni ficilkaa la samaynaayo suxuurashada ah oo wakhtigaa soo dhowaadka wax la cunayo taas ayaa marka barakadu ku jirta wax la cunayo wax la cabayo marka fi suxuuri baa saxan fa inna fi suxuuri suxuurashada la suxuuranayo waxaa ku sugan baraka baraka ku sugan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan ogaa waxba haqariibsani markan idhaahno waxa weeyaan alsuxuur waxaa loo jeedaa ficilkii waayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan masdarku waa alficlu alxaqiiqi ya bay yidhahdaan waa ficilkii xaqiiqiga ahaa yani la yaqaanana alafcaal asinaaciya waxa midna waa ficilkii sinaaciga ahaa midna waa ficilkii xaqiiqiga ahaa bay yidhahdeen waa markaa suxuurashada la suxuuranayo baraka ku jirta marka nebigu waa amray calayhi salaatu wasalaam suxuurta saas aawadeed jamaahiirta culammadu waxay qabaan inay sunno tahay in la suxuurtaa laakiin daa'ifa culammada ka mida ayaa waxay ka deliishadeen amarka wujuub bay ka deliishadeen oo waxay yidhahaan waxaa laga qaadanaya maadaama nebigu amray tasaxaruu amar weeyi waalamru yaqtadi lwujuub amarkuna waajibnimuu keensanaya waajibnimo ayuu keensanay adif ilaa dalika waxay kaloo ku darayaan xadiidka inoo soo socday xadiiska camr bn caas faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklatu saxar marka cala kulli xaal daa'ifa min ahli ilcilmi oo aan badnayn waxay mareen suxuurashada la suxuurtaa inay waajib tahay saasay mareen laakiin jamaahirta culammadu waxay ku tageen inay markaa sunno tahay bay ku tageen sunna mu'akkada ay tahay sunno la adkaynaayo mu'akkada inay tahay xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa in la suxurto baraka ku jirta barakadaa ku jirta waxa weeye quwu qofku taacadii u yeelanayaa sunnadiibuu fulinayaa sunnada inuu fuliyaana waa barako thawaab iyo ajar buu ka helayaa quwaa jidhkiisu ka helayaa nashaad iyo firinfircooni hadhow helayaa hadhow ma tabcaamayo hadhow ma tabcaamayo saas aawadeed taacaadkii iyo cibaadaadkii ayuu awoodaya aanu ka daciifaynin taasina waa nooc markaa barakaa weeye nooc baraka ah weeyaan marka barakaad badan baa ku jira hadday xagga sawaabka tahay hadday xagga sunna raaca tahay hadday xagga quwada jidhka tahay isagoo waxa uu cunayba wax yar tahay ayuu haddana marka waxaweye ka helayaa xoog weyn ka helayaa oo awqaadda kale aan ramadaan tahayn oo awqaadda kale aan soonka ahayn ama suxuurta wakhtigaan ahayn hadduu intaa cuni lahaa quwo aanu ka helayn ayuu xilligan suxuurta hadduu intaa cuno uu ka helaya xadiidka kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo afartan wacan zayd bni haabitin radia allahu canhu qaala tasaxarna maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam zayd bnu haabit waxau yihi waan suxuurannay maca rasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa ayaanu suxuurannay uma qumna ila asalaati dabeedna waxaan u kacnay salaadda ayaanu u kacnay siaan u soo tukanno qiila waxa lagu yidhi oo la weydiiyey zayd bnu haabit kam kaana baynahumaa suxuurashadiinna iyo salaadda intee u dhexaysay qaala wuxuu idhi qadru khamsiina aaya waxaa u dhexeeyey konton aayadood qadar la akhriyo ayaa u dhexaysay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa suxuurta in lagu soo dhoweeyo wakhtiga waaga dilaaciisa in lagu soo dhoweeyo oo waa kaa sheegay zayd ibnu thaabit in nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu la suxuurtay kadibna ay salaadda u kaceen markii la intay udhexaysayna wuxuu ihi qadar marka konton aayadu la ahriyo kolay qiraa'ada waxay ku ahrin jireen tartiil marka qiraa'ad tartiil ah oo la kala saarsaarayo xuruufta la kala caddaynayo oo si bayina oo deggan loo akhrinayo yacni konton aayadu qadar la akhriyo aa udhexaysay yacni dee saacado iyo waxba may haysanin saas aawadeed umuuraha ay wax ku qadaraan waxay ku qiyaasaan waxay ahayd waxyaalaha macruufkee dee i yaqaaniin hadday tahay waxa weeye yani marka xigsin geel dee in marka wax lagu in lagu qiyaaso oo fuwaaqa naaqa hadday tahay waxa weeye marka in e, qur'aan qadar la akhriyo in lagu qiyaaso yacni ashyaada yaqaaneen bay wax ku qadari jireen oo dee waxa weeye saacado iyo waxba may haysanin marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal suxuurta in goor dambe la suxuurto ayaa laga qaadanay saas inay afdal tahay haddii wakhti ka horreeya la suxuurto way dee asaxaysaa fadligii waa lagu helayaa laakiin fadiiladii ta'khiirka markaa la waayay waa laba fadli fadlina waa atasaxur waa suxuurashada la suxuuranaayo fadlina wuxuu ku saabsan yahay ta'khiirka la dibdhigaayo lagu soo dhowaynaayo waaga dillaaciisa marka labadii fadiilo haddii waxa weyaan labadaba lala yimaado oo lana suxuurto goorta la suxuuranayana soo dhowaadka ay noqoto oo wakhti waagu dilaacayo ku soo dhowaato waxay noqonaysaa labadii fadiiloba waa la helay haddii kale mid ahaan baa lala yimi midna waa laga tegey mas'alaa jirta ku saabsan haddii ruuxu marka waxa weeye isagoo de suxuuranaya salaaddii adaanka dambe la addimo ma sii wadayaa oo ma yacni ma iska sii wadayaa mise waa joojinaya masalada caynkaasa oo ku saabsan waxa weeye isagoo suxuurashadii wadaa adaankii dambe lagu dhuftay jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen afarta madhabood ay ka mid yihiin inaan la sii wadaynoo la joojinayn inaan la sii wadaynoo la joojinayo cafwan inaan la sii wadaynin oo la joojinaayo oo waxa afka lagu hayana la tufaayo oo aan la liqaynin wax dambana aan la cunayn lana cabbayn saasaa jamaahiirta culammadu mareen afarta madhaboodna ay ka mid yihiin daa'ifa min ahli cilmi oo aan badnayn oo aad u yar ayaa waxay ku tageen maya hadduu soo waday waa iska sii wadayaa oo waxa uu markaa gacanta ku hayo waa ka bogan karaa dhibina kuma sugan waxay cuskadeen xadiis odhanaaya idaa nuudiya lisalaati wa fii yadi axadikum alinaa falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu haddii salaadda loo addimo haddii salaaddii loo dhawaaqo oo gacanta midkiin uu ku sugan yahay weel uu ku sugan yahay yaanu dhigin ilaa uu dantiisa ka guto dantiisa ilaa uu ka boganayo yaanu dhigin xadiidka caynkaasay cuskadeen laakiin xadiidka dee war baa ku jira mid wuxuu ku jiraa xagga sixadiisa oo culammada qaar baa daciifinaya inkastoo culammada qaarkood ay saxiixiyeen a'immadii mutaqadimiinta qaarkood way cilleeyeen xadiidka way cilleeyeen waa xadiis macluulay yidhaahdeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnayn a'immatulcilal bacdigood baa cilleeyey oo mutaqadimiin ah sida abu xaatim wakhayruh abu xaatim arraazi haaniyan hadduu sugnaado macnihiisaa laysku khilaafay goortuu ku saabsan yahay waa goorma nidaagase uu sheegaya waa kii ahlucilmi qaar waxaabay ku xambaareen in looga jeedo iqaamada markaysaa loo qiimayo ee salaada maqhrib bacdi baaba ku fasiray ama markaa salaada cishe markaysa marka waxaan yani loo qiimayo culamada qaar waxay ku xambaareen adaanka hore in loo jeedo aladaan alawal oo nidaagu inuu yahay kii dambe xadiis ma caddaynayo nidaaun buu tilmaamaya culamada qaar waxay ku xambaareen nidaa lawal in loo jeedo calaa kulli xaal ixtimaalaad baa iska jiraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku xambaareen haddii eh, adaankani wakhtigiisii xilligiisii ka hor dhacay ama laga shakiyo inuu wakhtigii ka hor dhacay amaba la ogaado inuu wakhtigii ka hor dhacaa lagu xambaaraya oo hadduu ruuxu og yahay ruuxan addimayaa inuu isagu taqadumay oo wakhtigii ka hor maray cibro male iska wadanaya wakada haddii marka waxa weeye mid u addimo oo dadkii kale aynay addimin isaguna uu ka shakiyo o is yidhahdo warniyo mala waagu ma beriyin ilaa asalku wuxuu ahaa markaa baqaa'u leyli asalku muxuu ahaa inuu habeenku baaqi yahay alyaqiinu laa yazuul bishak hadduu shakiyo oo is yidhaahdo war mala waagu ma dilaacin xaalka caynkaasana asalkiisi uu istisxaabaya dhibi kuma sugna axwaasha noocaasay culamada qaar ku xambaareen sida saxiixi waxay tahay hadduu adaanku xilligiisi dhaco adaankii dambena yahay lama sii wadayo waa la joojinaya waana sida adilada laga qaadanayo kale wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu labyadu min alkhayt alaswadi min alfajri haayaa loo yeelay aayadda cunitaanka iyo cabitaanka ilaa xilligee la wadayaa xataa yatabayana tabayunkaasi markuu dhaco lama sii wadayo waa la joojinaya ya markuu caddaado waagii inuu dilaacay gaayada uu ku eg yahay cunistiiyo cabbistu waa maxay waa xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri marka waxa bacda xataa ahi waa ka duwan yahay xukunka waxa xataa ka horeeya waa ka duwan waa ta kale xadiiska marka waxa weeye riwaayaadkiisi mid ka mida ah buu inoo keenaybe xadiiskan marka waxa weeyaan bilaal iyo ku saabsan ibnu ummi maktuum laa yamnacannakum adaanu bilaal fa innahu yu'adinu bileyl riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa adaanka bilaal yaanu idiin diidin suxuurtiinna waayo habeen buu addimaa xataa yu'addina bnu ummi maktuum ilaa ibnu ummi maktuum ka addimayo iska wata xadiiskaasna waxaa laga fahmayaa in hadduu ibnu ummi maktuum uu addimo aan la sii wadaynee la joojinaayo ayaa markaa laga fahmaya oo isaguna ku tusinaya markaa saas aawadeed sida jamaahiirta culammadu ay mareen ayaa saxan oo ah markaysaga inaan la sii wadayn oo la joojinaayo waxa afka lagu hayana la tufaayo saas yadaa ayaa markaa saxan xadiidkanna sixadiisa aynu sheegnayee kale dee culammadu saasay isugu khilaafsan yahiin sixadiisa iyo macnihiisa mid walba marka waxa weeye adilada kalena waxay sheegaysaa dee in la joojinayo aan la sii wadayn ayay tilmaamaysa wakhtigaa kole dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk